bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu amri man samica gaybata shaykhihi aw saaxibihi aw gayrihima biraddiha wa ibطaaliha baabu bayaani amri man qof amarkii la amray caddayntiisii ayuu u baab yahay samica maqlay kiibata shaykhihi sheekhiisa xantiisa aw saaxibihi ama saaxiibkii xantiisa maqlay aw gayrihimaa sheekhiisa ama saaxiibkiisa keyrkood qofaan ahayn oo la xamanaayo maqlay in la amray biraddihaa xantaa celinteeda wa ibdaalihaa baabi'inteeda inuu qofka ku celiyo war dadka xamanin ilaahay ka cabso uu yidhaahdo ayb taas marka is-amrida lays amray baabkan marka waxuu uga hadlayaa haddii qof la xamanayo aa maqasho warxanta jooji inaad tiraahdo oo aa celisid iclam ogow annahu yanbagii waxaa haboon liman samica qofkii maqlo kiibata muslimin qof muslima xantiisa an yaruddahaa inuu celiyo wayasjura ou horaro ou canaanto qaa'ilahaa qofka yiri xantaa dhahayo fa in lam yanzajir haddii uusan hororsamaynin uusan canaansamaynin bilkalaami hadal uunan ku canaansamaynin zajarahu biyadihi gacantiisa ayuu ku zajriyaa fa in lam yastadic bilyadi gacanta haddii uunan awoodaynin walaa bilisaani carabna uunan awoodaynin inuu ku radiyo faaraqa dalika almajlisa majliska waa iskaga tagaa majliskaas waa faaruqayaayo waa ka tegayaa fa in samica haddii uu maqlo kiibata shaykhihi sheykhiisa xantiisa la xamanayo ow gayrihi ama keyrkiis mimanna ahlahu isaga oo ugu sugnaaday calayhi korkiisa xaqun xaq ow kaana min ahli lfadli ama qof ahlu fadli ah ah wasalaaxi iyo suubanaan lagu yaqaano ah kaana alictinaau isku kalifaad bimaa dakarnaahu wixii aan sheegnay laysku kallifaa akthara mid badan bay noqonaysaa badnaan badan <clears throat> yacnii wuxuu ku leeyahy qof muslima haddii la xamanayood maqasho ka celi qofka haddii hadal aada uga celi kartid hadal haddii uusan uga ceshmayninna gacan uga celi oo hanti iyo wixii kala dhexgalay isaga haddii aadan labadaaba awoodaynin meesha ka kac hafaa fadhinin qofka la xamanayo haddii uu yahay sheekhaaga iyo yn qof xaq kugu leh waalidka ama sheekhaaga iyo yihiin markaasna inaad aad iyo aaday u daran tahay arintaa inaad isku kallifto oo aad ku dadaashid waay markaas waxaa isku kallifaysaa ood ku dadaalaysaa sidii aad xantaa u radin lahayd u celin lahayd qaala rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can abidarda radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi waalih wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi man radda qofkii celiyo can cirdi akhiihi <clears throat> walaalkii cirdigiisii iyo sharaftiisii qofkii celiyo yani se u celinaya walaalkaa sharaftiisa oo meel lagu haysto inaad ka jooga dhahdid waa u celisay cirdigiisii radda allaahu ilaahay wuxuu ka celiyaa can wejhi wejigiisa annaara naartuu ka celiyaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha qaala tirmidiyu xadiidun xasan xadiidkan marka wuxuu tusayaa fadliga laga helayo qof cirdigiis la googoynayo oo la celiyo oo laga celiyo dadka sidaa yeelayo qaala warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi fi xadiidi citbaana bikasri alcayni cayntoo la hoos dhiga cala almashhuuri sida mashhuurka ah waaye wa xukiya damuhaana waa la xikaayooda cutbaan la yiraahdo radia allaahu canhu fii xadiidihi tawiil xadiidkiisii dheeraa <clears throat> almashhuuri ee caanka ahaa qaala waxa uu yidhi qaama nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigaa kacay yusalli isagoo tukanayo fa qaaluu waxay yidhaahdeen ayna maalik ibnu dukshum aaway ah, maalik ibnu dukshum faqaala rajulun ninbaa marka waxauu yidhi dalika munaafiqun ninkaa waa munaafiq laa yuxibu allaha warasuulahu alle rasuulkii ma jecla faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxauu yidhi laa taqul dalika sidaa ha dhihin ninkii waa maqnaa wax uu dhibsanayaa la sheegay rasuulku waa ka celiya laa taqul daalika ha dhihin sidaa buu yidhi alaa taraahu miyaadan arkaynin qad qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allah sidaa inuu yidhi yuriidu bidalika wajha allah arrinkaana uu kala jeedo ilaahay wejigiisa uu ku rabo <coughs> yuriidu isagoo doonaya bidalika kelmadaa towxiidka ku doonaya wajha allah ilaahay wejigiisa marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ninkaa xantiisii la xamanayay waa celiyey oo sharafkiisii iyo waa u xifdiyey ee cirdigiisa waana tarjamada yani baabka tarjamadiisu qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can alxasan albasriyi raximah اllah ana caa'ida bna camrin ninka la yidhaha caa'id bnu camr wa kaana min asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam nebiga asxaabtiisu ka mid ahaa ninkaase dakhala calaa cubaydillaahi bni ziyaad ayuu u galay nin cubaydullahi bni ziyaad la dhihi jiro basra xukumi jirayo qaab darna ayuu u galay faqaala waxa uu yidhi ay bunaya war wiilkaygiiyow inii samictu rasuul allahi sal l salam nabigan maqlay yaquulu isagoo dhahayo ina shara aricaa'i kuwa wax ilaaliyo oo mas-uulka laga dhigo kuwa ugu sharta badan alxutamatu weeyaan kuwa adag qallafsan oo dadka ay xukumaan ku qallafsan alxutama waxaa la yidhaahdaa alcaniifu biricaayati alibili fi suuq waliiraadi walisdaar midka adka ugu qallafsan geela soo kaxayntiisa iyo xoog ku soo kaxaynayo oo qaarkeed qaarka kale ku tuuraayo oo isku jejebinayo madaxda xunxunaa tusaale loogu soo qaataa mara marka wuxuu yidhi ina shara aricaai kuwa wax ilaaliya oo madaxda kuwa ugu sharta badan alxudamatu weyan kuwa dadka isku jejebiyo oo ku qallafsanaado fa iyaaka an takuuna minhum waxaan kaaga digayaa an takuuna minhum inaa ka mid noqoto kuwa fa qaala lahu wuxuu ku yidhi ijlis fariiso cubiidullaahi baa dhahay war iska fariisoyo fa inamaa anta adiga min nukhaalati asxaabi muxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed asxaabtiisii buunshahoodiyaa tahay buunshaa tahay asxaabta nabi maxamed buunshahoodii aa tahay caamateeda ina naga fariiso culummadoodii iyo dadkii waaweynaa iyo saxaa kama mid ihidu yiri wax buunsho ahata orod soco fa qaala waxa uu yiri markaa ninkan marka buunsho ku sheegay asxaabtii nabi maxamed kuwa ka mida wahal kaanad lahum nuqaalatun oo buunsho iyagu ma lahaayeen ayuu yiri wahal kaanad lahum miyay lahaayeen oo ma qabeenba ma ka mid ahaayeen nukhaalatun buunsho inamaa kaanat nukhaalatu buunshadu waxay ahayd bacdahum iyaga gadaashooday ahaatay wa fii keyrihim iyo keyrkooday ahaatay war asxaabta nebiga wax buunsho ama qabine buunshadu iyaga keyrkoodii ku dhex jirtaa ama ka gadaashooday timid buunsho waagoodii dad xul oo wada culamo oo fiican bay ahaayeen maxalushaahidka marka waxay tahay saxaabadiibuu ninkan xoogaa gaaray waa ka difaacay marka saxaabadii ayuu difaacay qaala warawaynaa fii saxiixayhimaa can kacbi bni maalikin radia allahu canhu fii xadiidihi tawiili xadiidkiisii dheeraa fii qisati towbatihi towbadiisana ku saabsanaa qaala waxauu yidhi qaala nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalama nebigu waxauu yidhi wahuwa jaalisun isagoo fadhiya fi lqowmi qoomka isagoo fadhiya dhexdooda bitabuuka tabuuk maa facala kacbu bnu maalikin kacbu ibnu maalik muxuu sameeyey maxaa ku dhacay bal ka warama faqaala rajulun nin waxa uu yidhi min bani salima reer bani salima ka mid a ah. yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow xabasahu burdaahu labadiisii go ayaa ninkaa xabiseen oo celiyeen iyo wanadaru fiirin fii cidfihi gaararkiisa oo fiiriya rasuulka wuxuu yidhi kacbi ibnu maalik maxaa ku dhacay markaasuu yiri nin dadkii ka mida ah, rasuulka o ninkaa waxaa celiyey oo daahiyey labadiisa go' iyo inuu dhinacyadiisa firfiirinayo xarago xaragaa celisay faqaala lahu mucaad bnu jabal mucaad binu jabal baa wuxuu ku yiri radia allaahu canhu bi'sa maa qulta war waxaa tiri baa baas leh wallaahi baan ku dhaaranaya yaa rasuulallah rasuulka ilaahay maa calimnaa ma ogin calayhi korkiisa ilaa khayran khayr baan ku ognaa ninkan marka mucaad muxuu sameeyey waa difaacay kacbi bni maalik wax aan khayr ahayn kuma ogin uu yidhi ninyow adigana waxaad tiri baa baas laho xun fasakata rasuululahi sal l slam rasuulka ilaahay waa aamusay marka waa u qiray qultu salima bikasri laami laamkoo lahoos dhiga wa cidfaahuna jaanibahu labadiisa dhinac waay wahuwa ishaaratun ilaa icjaabihi binafsihi waana tilmaan ama ishaaro ou ishaarayo ilaa icjaabihi binafsihi nafsadiisu aad ugu isu mahadinayaa waa ishaaro ou ishaara ilaa icjaabihi ismahadintiisao binafsihi ou isku mahadiyo qaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda can jaabir bni cabdillaahi wa abi طalxata radia allaahu canhum qaala qaala rasuulu llahi sal l slam maa min imri'in qof ma jiro yakdulu imra'an qof hoojiyo oo garabkiisa ka baxa yani fii mowdicin meel tuntahaku fiihi lagu qararinayo lagu dildilaacinayo xurmatuhu qofkaa xurmadiisa wa yuntaqasu fiihi lagu nuqsaaminayo min cirdihi cirdigiisa <clears throat> ilaa khadalahu llaahu isagana ilaahay waa hoojiyaa qofkaasi fii mowdinin meel yuxibu uu jecel yahay fiihi meesha dhexdeeda nusratahu gargaarkiisa uu jecel yahay yani wuxuu leeyahay qof muslima qof kale maa min imri'in qof ma jiro yakhdulu imra'an musliman qof muslima hoojiyo hoojinta marka maxaa laga wadaa khdilaanka eh, waxaa laga wadaa shaksiga isagoo adiga kaa filana inaad garab siiso haddaa uga baxdo ninka walaalka ah ninka saaxibka ah ninka sheekhaaga waalidka waxay filanaa inaad garab u noqoto ood garab siiso ayaga haddaa garabkooda ka baxdo oodan damba ka lahayn kaalmadooda iyo garabsiintooda markaas waa hoojisaa lagu dhahayaa maa min imri'in qof ma jiro yakhdulu imra'an qof hoojinayo musliman oo muslima fii mowdicin meel tuntahaku fiihi lagu dilaacinayo xurmatuhu xurmadiisa wayuntaqasu fiihi lagu nuqsaaminayo min cirdihi cirdigiisa ilaa khadalahu allaahu ilaahay baa hoojiyo isaguna fii mowdicin meel yuxibu fiihi ou jecelyaha nusratahu hiladiisa haddaa adiga marka qofka walaalka Ah, isagoo garabkaa filaya aad garab u noqon weyso adna ilaahay subxaanahu watacaala garabkaagu ka baxayaa meel in laguu gargaaro aad jeceshahay wamaa min ibri'in qof yansuru musliman qof muslima u gargaaraa ma jiro fii mowdicin meel yuntaqasu fiihi lagu nuqsaaminayo meesha dhexdeeda cirduhu cirdigiisa wayuntahaku fiihi lagu qararinayo lagu dilaacinayo fiihi meesha dhexdeeda min xurmatihi xurmadiisa ilaa nasarahu allaahu ilaahi waa u gargaaraa fii mowdinin meel yuxibu nusratahu ou jecel hiiladiisa iyo nusradiisa ou jecel yahay meeshan iyadana yacnii waxaa ku jirto haddaad qofkii u gargaarto cirdigiisa u difaacdo adigana ilaahay baa meelaad jeceshaha in lagaaga kaalmeeya ayuu alla kugu kaalmaynaya waxayna ka mid tahay xuquuqda ay isku leeyihiin dadka muslimiinta ah qaala warawaynaa fiihi can mucaadi bni anas can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal man xamaa mu'minan mu'min qofkii ilaaliyo min munaafiqin munaafiq ka ilaaliyo ka difaaco uraahu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi bacatha allaahu tacaala ilaahay wuxuu soo bixiyaa malakan malag ayuu usoo bixiyaa yaxmii laxmahu hilibkiisa ilaaliya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min naari jahannam jahannama naarteeda ka ilaaliyo waman ramaa musliman muslim qofkii ku tuuro bishayin wax yuriidu ou doonayo shaynahu bihi ceebayn uu ku ceebeeya shayga uu doonayo xabasahu llaahu ilaahay wuxuu ku celiyaa oo ku xabisaa calaa jisri jahanama jahanama buundadeeda xataa yakhruja mimaa qaala ilaa uu ka baxo wixii uu yidhaahday yacni wixii loo haystay ilaa uu ka garbaxo waana meel khatar a ah meesha marka xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa ninkii laba laba qolo ninkii qof muslima munaafiq ka ilaaliyo malag ayaa ilaalinaya oo hilibkiisa qiyaamaha naarta ka ilaalinaya qofkii qof muslima shay ku tuuro wax ku ceebeeyo isagoo markaa uu doonayo ama uu rabo waxaa inuu ceeb uga dhigo qof muslima ayuu wax ku tuuray ceeb inuu uga dhigona rabaa uu ku ceebayo yuriidu shaynahu bihi ilaahay wuxuu ku xabisaa jahanamo buundadeeda ilaa uu ka baxo arintaas oo uu ka garbaxo de markaas xagga la joogana de qadbaxu waxa layskaga kala qadbixi karaa waa dhib badan tahay maxaa yeele waxa laysaga garbaxaa xasanaad laysu dhidhiibo xasanadaadii buu qaadanayaa ninkaas ama sayi-adaadii baa lagu soo tuurayaa sayiadiisiiba adiisiiba adiga lagu saaraya waa khatar marka inta adduunyada joogtid qofna ha ku ceebshay ha ku tuurin adoo ku ceebaynayo baabulgiibati bilqalbi kiibadii oo lisaanka iyo carabkuu ka baxay imaamu nawowi hadda waxuu baabaysta qalbiga oo wax laga xanto iclam ogow buu yiri ana suu adanni malada xun xaraamun waa xaaraam mitla alqowli hadalka oo kale mithla alqowli xaaraam weyaan buu yiri mithla alqowli qowlka iyo hadalka iyaado xaal ay la mid tahay fakamaa yaxrumu sida uu xaaraam u noqonaya an tuxaditha hayraka hayrka inaad ka sheekayso bimasaawi'i insaanin an tuxaditha hayraka inaa u sheekayso bimasaawi'i insaanin qof xumaantiisa iyo xumaanyaalkiisa inaa uga sheekayso sida ay xun tahay oo xaaraam u tahay yaxrumu waxaa xaaraama an tuxaditha nafsaka nafsadaada inaa u sheekayso bidaalika waxaas watusii adanna bihi maladana aad u xumayso qofkaas qaala allaahu tacaala alla waxa uu yidhi ijtanibuu ka dheeraada kahiiran in badan oo mina danni malada ka mida wax badan oo malaha ka iska ilaaliyo ka dheeraada alkiibatu bilqalbi waa suu daniga marka malada xun qofka laga malaysto sida inaad qof kale uga sheekaysa ninkan xumaantiisa ay xaaraam u tahay ayay xaaraam u tahay naftaada inaad u sheekayso oo qofkaas xumaantiisa uga sheekayso ayb maxaa yeele alla wuxuu yidhi ijtanibuu ka dheeraada kathiiran wax badan oo min adanni malihi ah qaala warawaynaa fii saxiixay albukhaariyi wa muslimin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu alayh waali wasalam qaal iyaakum waxaan idinkaga digayaa wadanna malada fa ina adanna maladu akdabu alxadiid sheeka midda ugu been badan inaad wax un ka malmalayso maladii hadhow wax isku rogaysaa marka xan af ah xanti afka ahayd haddana waxay isku bedelaysaa isku dirdiranimo iyo nacayb nacaybka wuxuu isku bedelayaa gacan in laysu qaado marka kulli marka maxaa u asala suu daniga walaxaadiisu axaadiisa bimacnaa maa dakartuhu wixii aan sheegay macnihiisa kusoo aroortay kahiiratun weeyaan mid aad u fara badan walmuraadu bidaalika ujeedada arrinkaa laga leeyahayna caqdulqalbi qalbiga in lagu gunto waay xukmuhu iyo xukunkii la xukumo calaa kayrika keyrkaaga korkiisa aada ugu xukunto bisuu'i xumi faina danna akdab alxadiid ayuu fasirayaa wuxuu yidhi walmuraadu bidalika caqdu lqalbi qalbigii oo la gunto ayb wa xukmuhu iyo xukunkiisa qalbiga laga xukumo calaa kayrika keyrkaa la xukumo bisuu'i xumi la xukumo fa ama alkhawaadiru waxyaabaha qofka kusoo dhacdhacaayo wa nafsi iyo nafsadda sheekadeeda oo isla sheekaysanayso afkana aadan ka hadlaynin idaa lam yastaqira haddaynan sugnaanin kuwaasi wayastamira calayhi uunan daa'imin saaxibuhu saaxibkiisana aanu daa'imin famacfuwun mid la cafiye waa canhu xaggiisa biitifaaqi alculamaa liannahu maxaa yeele lakhtiyaara lahu ikhtiyaar uguma sugnaanin fii wuquucihi waxaa ku dhicidooda yani waxa adiga kugu soo dhacdhacaya qalbigaada waxaa ikhtiyaar u leedahay maaha waa lagaa cafiye taas haddaadan go-aan ka dhiganin walaa dariiqa lahu wax dariiqana uma sugnaanin ilalinfikaaki ka fakasho canhu kaa xaggiisa oo ka fakadana awood uma lahaba wahaadaa huwa almuraadu kaasna weeyaan muraadka laga leeyahay bima habata fi saxiixi xadiidkii saxiixa ku sugnaaday can rasuulilahi sal ly slam annahu qaal in allaha alla tajaawaza liummatii ummadeyda wuxuu u dhaafay maa wixii xadatat bihi anfusahaa nafsadeeda ay ugu sheekaysay ama xadatat bihi anfusuhaa nafahoodu ay ku sheekaystaan maa lam takallam bihi adaanay ku hadlin intaynan ku hadlin ow tacmal ama aynan ku camal falin qaala alculamaau culimadii waxay dhaheen almuraadu bihi ujeedka loola jeeda xadiidkan alkhawaadiru weeyaan waxyaabaha kusoo dhaco qalbiga allatii laa tastaqiru aan sugnaanaynin oon barnaamij iyo mabda laga yeelanaynin qaaluu waxay yidhaahdeen wasawaaun waxaa isku mida kaana dalika alkhaadiru waxaa soo dhacay qalbiga kusoo dhacay ahaaya kiibatan xan ow kufran ama gaalnimo ahaataya ow geyrahu faman khatara lahu lkufru gaalnimadii qofkay kusoo dhacdo mujarada khaaraatin mujarada khataraanin soo dhicitaan min geyri tacamudin qasad la'aan litaxsiilihi inuu soo xasiliyo qasadkeeda la-aantii uma sarafahu fi lxaali markiiba iska leexiyo falaysa bikaafirin gaal ma aha walaa shay caleyhi waxna korkiisa ma aha waqad qadamnaa waxaanu soo hormarina fii baabi lwaswasati fi lxadiidi saxiixi xadiidkii saxiixa ahaa dhexdiisa ayaanu kusoo hormarin annahum qaaluu inay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow yajidu axadunaa midkan wuxuu dareemayaa maa yatacaadamu wax weynaanayo weynaysanayo an yatakalama bihi inuu ku hadlo qaala waxa uu yidhi daalika kaasi sariixu liimaani weeyaan iimaanka baraxtirkiisa marka yani in waxyaaba xunxun qalbigaaga ay soo galaan maa iimaanka sariixiisa maya iimaanka sariixiisa waxay tahay inay kula weynaato wax waxaa kusoo dhacay qalbigaaga shukuug ama kufriba keenaya haddii lagu dhawaaqo markaasaad ka cabsatay oo kula weynaada waxaa khatar kula noqday kaas waay marka iimaanka sariixul iimaanka lagu sheega wakayra daalika iyo kaa keyrkiisa mimaa dakarnaahu wixii aan sheegnay hunaaka meesha aan ku sheegnay iyo maa huwa fii macnaahu waxa macnihiisa ah wa sababulcafwi cafiska sababkiisuna waxaa weeyaan maa dakarnaahu wixii aan sheegnayo min tacaduri ijtinaabihi in laga fogaado dheeyani adkaanshiheeda wa inama almumkinu shayga mumkinkee suurtagalka ah ijtinaabu listimraari calayhi in la daa'imo shayga in laga dheeraado waa kan suurtagal noqon karo ee waxaan maxay ugu soo dhaceen qofka lama dhihi karo awooddiisa waa ka badan tahay falihaada sidaa darteed kaana alistimraaru joogtayn wa caqdulqalbi qalbiga oo la gunto waxaa lagu guntaa xaraaman ayuu ahaaday wamahmaa carada laka kol kasto ama mar kasta uu kuu soo banbaxo adiga haada alkhaadiru khaadirkan uu kuu soo baxo waxaan kusoo dhacaya qalbiga bilqi wamahmaa carada laka mar walba uu kuu soo banbaxo haada alkhaadiru khaadirkan waxaan qalbiga kusoo dhacayo bilqiibatixan xan wagayriha iyo keyrkeed min almacaasi ah hadduu kugu soo dhaco wajaba calayka dafcuhu iska riixidiisa kugu waajibaya bilicraadi canhu se isaga riixaysa inaa ka jeesatid oodan ku camal falin wa dikri ta'wiilaati saarifati lahu iyo ta'wiilaadka ama tafsiiraadka waxaas kaa leexinayo inaad sheeg sheegto can daahirihi daahirkiisa ka leexinayo waxaas maalan qalbigaa waxaa kusoo dhacay nin hebel inuu yahay nin faasiq ah ama mubtadic ah ayaa qalbigaa kusoo dhacay wax xaqiiqaa ma haysi waxbaad isu tustay makhraj iyo ta'wiilaad iyo meel yan makhaarij iyo u samee oo waxaa laga yaabaa war waxaan aad ku aragtay amu sidaa ay sidaa aunan ahayn amuu sidaan u jeedaa sidaas inaad tiraahdid qaala alimaamu abuu xaamidin alghazaaliyu fi lixyaa ixyaa culumudiinki wuxuu ku yidhi idaa waqaca haddii uu dhaco fii qalbika qalbigaagada nusuuci mala xumaanteeda fahuwa min waswasati shaydaani wee shaydaan waswaaskiisa waa yulqiihi ilayka adiga xaggaaga usoo ridayaa fayanbagii waxaa haboon an tukadibahu inaad shaydaan beenisid fainahu inahu shaydaan afsaqu lfusaaqi waay fusaaqda kan ugu faasiqnimo badan waqad qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin hadduu faasiq war idinla yimaado caddaysta oo hubsada shaydaanna wax ka faasiqsan maba jiraba war hadduu kuula yimaado qalbigaaga soo geliyo waa inaad beenisid beentaa waa tiri adiga faasiqaadba ahayd been warkaaga goormaa la yeelay saa inaad tiraahdid falaa yajuusu ma banaana tasdiiqu ibliisa ibliis in la rumaysto ma banaana fain kaana hunaaka meeshaasi qariinatun qariina haddii ay tahay tadullu ku tusayso calaa fasaadin fasaad waxtamala khilaafuhu arrinkaa khilaafkiisana ay suurtagal tahay lam tajuz ma bannaana isaa'atu danni malada in la xumeeyo qariina marka waxaa jirta ninkan adiga suudanigan ku galay wax waxaa jira ninkan aad malada xun u malaysay fasaad iyo waxbaa kaaga muuqmuuqday qariinaa jirta wax ku tusayso waxtamala khilaafuhu qariinadaas khilaafkeedana waa muxtamal suudanigu waa qalad ma banaana markaas maalan nin baad aragtay meel xun fadhiyo qariinadaas meel xun fadhintu waxbay ku tusi kartaa somaa ixtimaal laak waxaa jiri kara ninkan meeshaas xun inuu u tegay qof inuu waaniyo dan adag inay ka gashay waxyaabahaasa dhici karaan soo maa mar haddii taas ay dhici karto malada xun qalbigaaga ka saar oo ninkan meeshaasuu fadhiyey waa nin xun oo khamri caba ama saas hadhihin wa min calaamati isaa'ati danni malada xumaynteeda calaamadeeda waxaa ka mida buu yidhi an yatahayara qalbuka qalbigaaga inuu doorsoomo macahu isaga maciisa camaa kaana calayhi wuxuu ahaa uu ka doorsoomo markii hore fatanfira canhu aad ka roorto wa tastadqilahu aad cuslaysato wa taftura aad ka noogto can muraacaatihi ninkaa ilaalintiisa wa ikraamihi maamuusidiisa waliqhtimaami bisayi'atihi xumidiisa oo laga murgo waxaasoo dhan inaa ka tagto ka noogto fa ina shaydaana shaydaanku qad yuqaribu ila alqalbi qalbiga inuu u dhoweeyey ayaa la arkaa biadnaa khayaalin mala awaalkan ugu yar biadnaa khayaalin mala awaal iyo khayaal midka ugu yar masaawi annaasi dadka xumidooda ugu dhoweeyo wa yulqii ilayhi oo u tuuro anna haadaakani min fitnatika dhugtaada waaye wadakaa'ika iyo maskaxdaada wa surcati tanabuhika iyo baraarugaaga degdegiisa allahu mustacaan yani halkaa wuxuu leeyahay waa arin muhima ah meeshan shaydaanku waxaa laga yaabaa inuu kuusoo dhoweeyo dadka xumaantooda shaydaankii waxaa laga yaabaa inuu kuusoo dhoweeyo qof xumaantiisa biadnaa khayaalow kugu soo dhoweynayaa mala awaal waxa ugu dhow oo ugu yar inuu kugu soo dhoweeyaa la arkaa shaydaanku qofkan xumidiisa ayuu ku tusaa yani adnaa wuxuu kugu tusaa malaawaal wax xataa rasmi a ah ma aha shaydaan unbaa marka kuu dhadhaweyna wax ku tustusayo markaasa adigana waxaad ismoodaysaa nin maskax badan oo nin ay dadka arki waayeen inaa adiga aragtay ayaa isu arkaysaa waxaa saas sameynaa shaydaan un kuu soo ayb markaasuu qalbigaaga wuxuu ku ridayaa waxaas inaad ku garatay dhugtaada iyo dakahaaga iyo maskaxdaada iyo inaad dadka ka baraarug dhowdahay dad badan waxaad arkaysaa wuxuu ku leeyahay suudani waxbaa shaydaanka wax tustusaayo markaas wuxuu ku le qofkan goormaan arkay uu kule goorma dadka kale intayna arkin aniga arkay uu le maskaxdeyda waa qatar waxaasoo dhan marka shaydaan le ka shaqaysanaya de ogowqofbaa eh. wuxuu le qof waxaa leeda war hebel maxaad suudani buu ka sheegaa waa xanti qowlka ayuu u gudbayaa qowliga ahayd markaasaa leeda war waxaa ninkan maxaa ku haysataa wax uu kuu sheegi kara male markaas wuxuu kule iska dhaaf hebela sheegay ninkan amaanaaba ogba eh, adaa arkid adiga waxaa laga yaaba inaa saddex sano kadib aragta iska soco ayuu kuleeya shaydaankiibaa wuxuu u soo dhoweeyey dadka xumidooda bikhayaalin faasidu ugu soo dhoweeyey mala-waal xun markaasu haddana wuxuu u tusay shaydaanku ninkaasi uu saa ugu ciyaaray inuu dadka ka maskax badan yahay ayb waxaas badana badanaa zamankeenna waxaad arkaysaa nin waxba aan ah, qur aanka aan kitaabka ka akri karin oo haddana ku dhahay aniga hebel waxa uu soo wadan fahmay iyo yacni hadalkiisa iyo dhaqankiisa ay si diqale aan u fahmay diqa ay ku jirto markaasaan waxaa soo saaray inuu waxaas yahay waaye hebel iyo hebelna ka waran waxaa sidaasay dhaheen culummadaas waaweyn markaasuu le waxba ma oga kuwaas war adigii aan qur-aankiiba akri karin seed soo saartay arin khatiir aho kufri iyo bidca ah oo ninka caalimkan uu ku arki waayo culumadii ay ku arki waayeen waa la yaabna shaydaankaasaa marka ku dheeldheelayo waxaa tusaa wa almu'mina mu'minkana yanduru wuxuu wax ku eegaa binuuri illaahi ilaahay nuurkiisu wax ku fiiriyaa wainamaa huwa cala ataxqiiqi qofka muminka nuur ayuu wax ku fiiriyaa nuurka alla wax ku eega wainamaa huwa isagu cala taxqiiqi taxqiiqa marka la fiiriya sida dhabta ah naadiqun mid ku hadlayo weeyaa ninka sidaana biguruuri shaydaani shaydaan kadadiisa wa dulmatihi iyo shaydaankii mugdigiisiibuu ku hadlayaa wain akhbaraka haddii uu kuu sheego cadlun cadli bidaalika qof cadli ah hadduu waxaa kuu sheega falaa tusadiqhu ha rumaysanin walaa tukadibu ha beeninin lianlaa tusiicadanna malada sidaadan ugu xumaynin biaxadihimaa midkoodna ayb wamahmaa khatara laka mar allobay kugu soo dhacdo suu-un xumi fii muslimin qof muslima dhexdii ay kugu soo dhacdo fazid waxaad kordhisaa fii muraacaatihi ilaalintiisa wa iyo maamuusidiisa ninbaaba wax xun iyo mala xun baa qalbigaa uga soo dhacday sidii aad awal ku ahayd uga sii badi wanaajinta fa ina daalika kaagaasi yaqiidu shaydaana shaydaankiib u caragelinayaa wayadfacuhu canka waana kaa riixayaa falaa yulqii ilayka milahu waxaasoo kale marka shaydaanka xaggaaga usoo ridi maayo khiifatan cabsi uu ka cabsanayo min ishtiqaalika ku shuqloo shuqloomidda aad ku shuqloon tahay biducaa'i lahu u ducayn aninkaa u ducaynaysid xumida uu kaaga sheegayo wamahmaa carafta mar walbood garato hafwata muslimin qof muslima wax kasoo kasoo booday xumi kasoo booday bixujatin xujo aad ku garatay laa aad ku ogaatay laa shaka shaki fiiha dhexdeeda oonan ahaanin fansaxuwaani fi siri labadiina idinku ah yacni wuxuu le ninkii waxaad ku aragtay muslimka ahaa xumaan rafo eh, iyo qalad iyo kufkuf ayaa ku aragtay ood adiga xujo markaan u haysato shaki aanay ku jirin see yeelay markaas maxamanaysaa ma faafinaysaa maya fansaxuu fi siri labadiinna keligiin idinkoo ah u naseexay warne waxaan waa qaldan yihiin sidaa sidaa iska ilaali dheh walaa yakhdacnaka shaydaanu shaydaan yuudan ku khadeecin uusan ku khiyaanin fayadcuwaka uu kugu yeero markaa ila iktiyaabihi xamashadiisa wa idaa wacadtahu haddii aad wacdisana falaa tacidhu hawaaninin wa anta adiga oo masruurun ku faraxsan bidilaacika calaa naqsihi arkidda aad aragtay nuqsaantiisa marka aad waaninaysa xataa hawaaninin adoo ku faraxsan arkidda aad nuqsaantiisa aragtay ninkan fayandura ilayka adiga marka uu kuu fiiriyo bicayni tacdiimi weyneyn ishiisa isheeda watandura ilayhi adna aad ku eegta markaa bilistisqaari yaraysi walaakin qsid waxaa u qasadaa takhliisahu fakintiisa min alithmi dembiga inaad ka fakiso waanta adigoo xasiinun mid murugsan aad tahay la murjiyey aad tahay kamaa taxsanu calaa nafsika nafsadaada sida aad uga murgaysid oo kale idaa dakhalaka naqsu naqsi haddii uu kusoo galo wayanbaqii waxaa habboon an yakuuna tarkuhu ka tegistiisa lidaalika kaaga uu ka tegay annaqsi ee ceebe naqsiga ah bikayri wacdika wacdigaaga waxaan ahayn oo uga tegaya axabba mid loo jacayl badan yahay inay ahaato ilayka adiga agtaada min tarkihi ka tegistiisa oo waxaa ka taga biwacdika uu uga tago yani hadalkan dambana shaafici baa laga soo qaadayaad moodaa shaafici baa wuxuu dhihi jira waxaan jecelaan lahaa cilmiga in layga qaato wanaagu in layga qaata iyo xaqa anigana aan la ii nisbaynin hebelaan ka qaate shaaficigan ka qaate aan la dhihin yani maxaa dhacay isaga muxuu rabaana in la sheeg sheega danka male xaqa in la qaato unbuu rabaa bis nafsadiisa lama weyna halkan marka wuxuu ku leey nin baa xumaan ku aragtay xujaa u haysataa u tag u naseexay <coughs> marka aad u naseexaynaysana ha u naseexaynin adoo ku faraxsan inaad ninkan aragtay xumidiisa waxaa kaloo habboon ninkaas inaad adiga niyeysan tahay ninka aad xumida ku aragtay nuqsaanta inuu ka tago nuqsaantii aad ku aragtay inuu iskaga tago wacdigaaga waxaan ahayn inuu ugaga tagaba inaad jeclaa lahayd waa taa marka laba haddii laysbarbar dhigo adiga wacdigaaga inuu uga tago iyo adoon keyrkaa wacdigiisa inuu uga tago inaad jeclaata keyrkaa wacdigiisa inuu uga tago hada kalaamu lghazaliyi weyaan buu yiri xiyaaga uu ku yiri qultu qad dakarnaa waxaanu sheegnay annahu yajibu calayhi waxaa ku waajibaya qofka korkiisa idaa carada lahu hadduu usoo banbaxo khaadirun wax kusoo dhaco qalbiga bisuui danni mala xun oo ugu soo dhaco an yaqdacahu inuu gooyo wahada kani idaa lam tadcu wahaada kana idaa lam tadcu ila alfikri fakarku idaa lam tadcu haddaanay ugu yeedhin maslaxatun sharciyatun maslaxa sharci ah ila alfikri ku fakerid fii daalika arrinkaa lagu fakero wuxuu leeyahay daaya waxaan sheegnay haddii qalbiga wax suudanni kusoo dhaco hal tuuriyaa lagu fakerin ayb laakiin hadday maslaxo sharci ah ku jirta in lagu fakero markaa lagu fakeri karaa fain dacad hadday ugu yeerta maslaxa sharci ah jaazal fikru baa bannaan ku fakerid fii naqiisatihi naqiisadaas qiisadiisaas wa tanqiibi canhaa iyo in la baarbaaro kamaa fii jarxi shuhuudi waaruwaati shuhuudda iyo dadka markaatida furaaya iyo dadka xadiidka nabiga warinaya iyo jarxintoodo kale wakayri daalika ee kaa keyrkiisoo mimaa dakarnaahu wixii aan ku sheegnay fii baabi maa yubaaxu min alghiibati waxbaa kugu soo dhacay nin markhaati furaayo ama waxaa kugu soo dhacay nin xadiid inuu wariyo iyo waxaa rabo yaa xoogaa suu danni iyo malaxunbaa qalbigaa kusoo dhacday waa inaad baarto markaas meesha aada uga haray si hadhow haddii ninkaas uu kadaab yahayna xadiidka nebiga ee uu ku jiro isaga la arka sanadkiisa inuu ku jiro si looga tago oo layidhaha xadiidkan waa mawduuc markhaatidii in la ogaado lasii baaro si xuquuqda dadka aynan u dayacmin taana waxaa weyaan dadkeeda baaray markahalka u ah waa soo sheegnay shuruud uljaarix iyo mucadilka shuruudiisa iyo طيب baabu kafaarati algiibati watoobati minhaa hantii kafaaradeedii ayuu u baab yahay iyo watowbati minhaa iyo ka toobadkeeno looga toobadkeeno sida looga toobadkeenayo han sida looga toobadkeeno iyo kafaaradeeda iclam ogow ana kula man qof dhammaantiis irtakaba fuulay macsiyatan macsi lazimahu lmubaadaratu waxaa ku laazimayo degdeg ila towbati minha inuu ka towbad keeno inuu u degdego ayaa ku laazimayso watowbatu towbaduna min xuquuq illaahi tacaala ilaahay xuquuqdiisay ka mid tahay yushtaradu fiiha waxaa loo shardiyaa halaathatu ashyaa saddex shay ayaa towbada loo shardiyaa an yuqlica inuu ka fuqo can ilmacsiyati macsiyada xaggeeda fil xaali markaasba inuu macsida ka foqo wa an yandama inuu shallaayo calaa ficliha macsida samaynteeda inuu ka shallaayo inuu isaga macaansado lama rabo macsida kadibna waa ka toobadkeena uu yiraa una jeceliha wa an yaczima iyo inuu go-aan ku gaaro ou goosto allaa yacuuda ileyha inuusan u laabanin mar dambe watowbatu towbada min xuquuqi aadamiyiina aadamiga xuquuqdiisa laga toobad keenayana yushtaradu fiiha waxaa loo shardiyaa haadihi halaathatu saddexdan iyo raabicun shardi afaraad wa huwa raddu dulaamati dulmigii uu ka galay qofka inuu celiyo ilaa saaxibiha uu u celiyo ow amase dalabu cafwihi cafiskiisa dalbitaankeeda canhaa xaggeeda uu ka cafiyo walibraa'i minha iyo inuu ka beri yeelo waxa uu ku sameeyey fayajibu waxaa waajiba marka cala almuqtaabi midka uu xantay atowbatu towba ayaa ku waajibaysa korkiisa bi lumuuri uu ka tooba keena alarbacati ou ku toobad keena afartan arin iqlaac dembiga uu ka fuqo alcasmu calaa an laa yacuud go-aan inuu ku gaaro inuusan u laabanin annadam inuu ka shallaayo iyo inuu ninkii u tago uu xantay ee uu yiraa warniyahu iska kay cafi lianna alkiibata maxaa yeele xanta xaqu aadamiyiin aadami xaqii weeyaan walaa budda waxaana qasaba min istixlaalihi xalaal dalbitaan man ou ka xalaal dalbo iktaabahu oo xantay wahal yakfiihi ma ku filantaha an yaquula inuu yidhaahdo qad iktabtuka niiho waa ku xantay fajcalnii fii xillin ee niiho xalaal iga dhig io xalaalay intaa bisma ku filan tahay am laabudda mase waxaa qasaba an yubayina inuu caddeeyo maqtaabahu wixii uu ku xantay inuu sheega miyaa qasaba ah. maqtaabahu bihi wixii uu ku xantay inuu sheega miyaa qasab ah uu yidhaa nim ani waa ku xantay waxaas iyo waxaas iyo waxaasaan ku dhahay shardi miyaa taas fiihi wajhaani baa ku sugan liasxaabi shaaficiyi raximahumullah axaduhumaa wejka koowaad yushtaradu bayaanuhu inuu u caddeeyo ayaa shardi ah fa in abra'ahu haddii uu ka baryeelo min hayri bayaanihi isagoon u cadaynin lam yasixa ma ansaxayo kamaa low abra'ahu waaba isagoo ka beri yeelay can maalin majhuulin waxay leeyiin baabu sulxi fiqiga marka la joogo qofka maal majhuul ah maal aan la garanaynin qof inuu kaa beri yeelo kuu cafiyo suurtagal ma aha waxa lagaa beri yeelayo in la yaqaano taasoo kale waa leeyihin xantana waa in iyada nooceeda la sheego wx wax ku xantay wathaani kan labaad laa yushtaradu lama shardiyo in la caddeeyo waa ku xunta inuu iska kay waa ku cafiyey waa iska ansaxay lianna haada kani mimaa kii ayuu ka mid yahay yutasaamaxu fiihi laysku dhaafo falaa yushtaradu cilmuhu cilm ogaanshihiisa lama shardiyo bikhilaafi lmaali maalka iyadoo khilaafsan wal awalu adharu kan horaan xoog badan oo in la bayaaniyo lianna alinsaana insaanka qad yasmaxu inuu saamaxaa la arkaa bilcafwi cafis ou ku saamaxo can kiibatin xan duuna kiibatin xan kale ka sokay wuxuu leey waxaa laga yaabaa insaanka xanta la xamanaa midna inuu cafiyo midna inaanu cafi karin inuu cafiyaba uusan rabin marka maadaama ay sidaa taha waa in laysu sheega marka ni waxaasaan ku dhahay ni cafi fain kaana haddii uu yahay saaxibu lkiibati xanta saaxibkeeda mayitan qof dhintay ou qaa'iban ninkii la xantay waaba dhintayba ama nin maqan faqad tacadara ou cudurtoonmay ou adkaaday taxsiilu lbaraa'ati minha baraa'a in la helo oo isaga xaggiisa laga helana ay adkaatay fain kaana saaxibu lkiibati mayitan ow qaa'iban haddii uu yahay faqad de way cudurtoontay marka way adkaatayba taxsiilu lbaraa'ati cafin iyo beri noqosho in la helo minhaa iyada xuntaa laga helo laakiin qaala alculamaau culimadu waxay dhaheen baqii waxaa habboon an yukhira inuu badiyo alistikfaara dembidhaaf dalbitaan lahu isagoo uu dembidhaaf dalbo wa ducaaa iyo duco ninkii aad xamatay hadduu dhinto cafi maa dhihi kartaa waa maya waa inaad marka mar walba u samayso istikfaar iyo duco inaad u ducayso wayukhira uu badiyo min alxasanaati xasanaadkiisa sheegsheegitaankiisana inuu badiyo waclam ogow ama isagaba uu badsado markaa u badiyo xasanaadkiisa waclam ogow annahu yustaxabu waxaa la sunneeya lisaaxibi alkiibati xanta qofkeeda an yubri'ahu minha ninkii la xantay waxaa la sunneeya inuu haddii loo yimaado leera iska kaycaf inuu beri yeelo walaa yajibu calayhi dalika laakin waajib kuma aha waajib kuma aha inuu waa ku cafiyey dhaho waajib maaha liannahu maxaa yeele tabarucun cafisku waa tabaruc wa isqaadu xaqin xaq rididiisu fa kaana ilaa khiiratihi ikhtiyaarkiisu ahaaday marka walaakin yustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa istixbaaban muta'akidan istixbaab aad u adag alibraa'u beriyeelid ayaa loo sunneeya liyukhallisa si uu u nadiifiyo oo uu uga khaliso akhaahu lmuslima walaalkii muslimka ah min wabaali haadihi almacsiyati macsiyadan baaskeeda si uu uga badbaadiyo wayafuuza uu ku guulaysto huwa isaguna bicadiimi thawaabi illaahi tacaala ilaahay thawaabkiisa weynaantiisa filcafwi cafiska ku sugan wa maxabat illaahi subxaanahu iyo alla jacaylkiisa soo u helo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallaahu yuxibu lmuxsiniin saas uu u gaara ninkan wa ariiquhu ariiqiisa fii tadyiibi nafsihi nafsadiisa inuu wanaajiya bilcafwi cafis uu ku wanaajiyaa waxay tahay an yudakira nafsahu nafsadiisa inuu xusuusiyo ana hada alamra arinkani qad waqaca inuu dhacay walaa sabiila ilaa rafcihi war inuu yidha arrinkan waa iga dhacay wax soo noqonaya ma aha walaalow falaa yenbaqii ma haboona marka aan ufawita inaan iska tagsiiyo thawaabahu thawaabkiisa ninkan laxantay ee waxaa fiican inuu cafiye la leeyahay naftiisa sideebuu cafiska ugu dhiirigelin karaana an yudakira nafsahu nafsadiisa inuu xasuusiyo ana hada alamra amarkaani qad waqaca inuu dhacay walaa sabiila ilaa rafcihi koryeelidiisana hadda kadib lama soo celin karo falaa yembaqii ma haboona an ufawita hadda haddana inaan iska tegsiiyo thawaabahu arrinkan thawaabkiisa wa khalaasa akhilmuslim iyo walaalkay muslimka badbaadintiisa waqad qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walaman sabara waqafara ina dalika la min casmi lumuur qofkii sabro oo dhaafo ina dalika kaagaasi min cazmi lumuuray ka midta umuuraha loo qasdow wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi khud qaado alcafwa cafiska qaado walaayaatu aayaadka binaxwi maa dakarnaa wixii aan sheegnay oo kale ku yimid kathiiratun weeyaan kuwa fara badan wafilxadiidi saxiixi xadiidkii saxiixa ah waxaa ku sugan ana rasuul allahi sal allahu alayhi waali wasalam rasuulka qaala inuu yidhi wallaahu alla fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisa ayuu ahaaday maa kaana alcabdu addoonku inta uu yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmihiisa inta uu ku jiro waqad qaala shaaficiyu raximahullah man isturdiya qofkii laga raallin ahaansha dalbo falam yarda aan raallin noqonin fahuwa shaydaanun weeyaan man isturdiya qofkii laga raallinimo dalbo falam yarda aan raalli noqonin fahuwa shaydaanun ayuu yiri bayhaqi shucabka kusoo saara yani mithlu shaydaan waa kibir iyo waxaasaa ku jira ka wadaa laakiin ninkii inta wax laga hadleeyo inuu iska cafiyo khiyaaruu leeya hadduu doona waa cafi karaa hadduu doonana wixiisu haysan karaa horaan usoo sheegay waqad anshada almutaqadimuuna dadkii hore waxay tiriyeen qiila lii qad asaa ilayka fulaanu wa muqaamu alfataa cala adulli caaru qultu qad jaa'anaa waaxdatha cudraa diyatu danbi cindana alictidaaru qiila lii waxaa laygu yidhi qad asaa ilayka fulaanu nin hebelaa ah ku xumeeyey wa muqaamu lfataa ninka dhallinyarada ah nagaanshiyihiisa cala dulli oo ku nagaado dulliga caarun weeyaan ceebo ah. qultu waxaan idhi qad jaa'anaa waa noo yimid wa axdatha cuduran cudurdaarowna keenay ayuu soo dariyey diyatu dambi dembiga diyadiisa cindanaa annaga agteena alictidaaru in la cudur daarto dembi diyadiisa annaga agteena in la cudur daarto waxaas waa iga dhaceen halayga raalla ahaado waay dembiga diyadiisa fahada aladii dakarnaahu waxkan aan sheegnay min alxathi boorin ah cala alibraa'i qofka inuu beri yeelo qofkii laxantay qofkan inuu beri yeelo boorinta lagu booriyey ah can ilkiibati xanta uu ka beri yeelo huwa sawaabu waa sawaab ah wa ma maa jaaca can saciid bn lmusayib waxaa ku yimid annahu qaala waxa uu yidhi laa uxallilu man dalamanii saciid bn musayiba wuxuu yidhi aniga qof idulmiye wax aan u xalaalaynaya ma laha ibni siiriin lam uxarimhaa calayhi kama aanan xarimin korkiisa fa uxallilahaa lahu aan u xalaaleeya markaasi lam uxarimhaa calayhi aniga waxaan kama xarimin maxaan hadda ugu xalaaleynayo marka lam uxarimhaa ma aanan xarimin xumidaani calayhi aniga korkiisa kama xarimin ilaaha ka xarima fa uxalilahaa lahu marka aniga aan u xalaaleeya ma yeelay in allaha tacaala alla xarama alkiibata calayhi xantou ka xarima wamaa kuntu aniga ma ahi liuxallila inaan xalaalaynayo maa xaramahu llahu tacaala wuxuu alla xarimay abadan weligey fahada daciifun waa daciifu yiri qowlkan ow halatun ama waaba halad fa ina almubri'a ninka wax beri yeelayo oo waa ku cafiya dhahayo laa yuxallilu muxaraman shay la xarimay ma xalaaleeya isaga wa inamaa yusqidu wuxuu iska ridayaa xaqan xaq ayuu ridayaa habata lahu isagu ou yeeshay xaq ou yeeshay buu iska ridayaa ee wax uu xalaaleyn karaa male dabcan waqad tadaaharad nusuusu lkitaabi wasunnati nusuusta kitaabka iyo sunnadu waxay isu kaalmaysatay cala istixbaabi alcafwi cafiska sunnanimadiisa wa isqaadi alxuquuqi xuquuqda ridideeda almukhtasati gaar ah bilmusqa almukhtasati ee yani khaas ah bilmusqidi midka ridaya qaaska u ah aw amase yuxmalu kalaamu bni siriin waxaa lagu xambaaraya calaa anii aniga laa ubiixu qiibatii xanteeda ma banaynayo ibtidaa'an bilaabashada horeba aniga xanteeda ma banaynayo ugu horeynba in la exanto wahaadaa saxiixun weeyaan fa ina alinsaana insaanku low qaala haddii uu yidhaahdo abaxtu cirdii liman iqtaabanii aniga cirdigayga waa u banneeyey qof allaale qofkii ixanto lam yasir mubaaxan saas ma ku banaanaanayo hadduu nin yiraa aniga sharafteeda nin kastoo muslima waa u banneeyey ee dadkaas kaloo muslimiinta marka inay ninkan xantaan ma u bannaanaanaysaa maya bal yaxrumu waa xaaraan buu noqonaya calaa kulli axadin qof kastaa korkiisa kiibatuhu xantiisiiba xaaraan noqonayso kamaa taxrumu kiibatu hayrihi heyrkii xantiisa siday xaaraan u noqonayso wa ama alxadiidu xadiidka ayacjizu axadukum midkiinma wuxuu ka caajizayaa an yakuuna inuu ahaado ka abi damdam ninka la yiraahdo kaana wuxuu ahaa idaa kharaja min beytihi gurigiis haddii uu ka baxaayo qaala wuxuu dhahay innii aniga tasadaqtu bicirdi cirdigaygii waa sadaqaystay cala nnaasi dadkan ku sadaqaystay ninkii xanta waa iska cafiyey ninkii been iga sheega waa iska cafiyey macnaahu laa adlubu aniga ma raadsanaayo waay madlamatii dulmiga layga gala ma raadsanaayo miman kama raadsanayo xaggiisa dalamanii idulmiyey laa fi dunyaa adduunya uga raadsan maayo walaa fi laakhiratina uga raadsan maayo wahaada kanina yanfacu wuxuu anfacayaa fii isqaadi madlamatin madlamo iyo dulmi riditaankiisa kaanad mawjuudatan joogtay qabla alibraa'i intaan la beryeelin ka hor wixii madlamo aheed dulmi ninkaa laga galay jiray ayuu koryeelayaa u ridayaa fa amaa maa yaxdusu waxa dhacayo bacdahu markaas ka bacdi hadalkaa markuu yidhi kadib waxa dhaco falaa budda waxaa qasaba min ibraa'in jadiidin beryeelid cusub bacdahaa gadaasheeda wabillaahi towfiiq buu yiri wsal allah wslm calaa nabiyina mxamed wcala ali saxbi